alxamdu لله رب alcaalamiin وصلى sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana wliwaalidiina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamin baabu biri lwaalidayni wa silat alarxaam ayaynu kusoo jirnay labada waalid in loo samafalo baabkii ku saabsanaa iyo qaraabada in la xidhiidhiyo xadiiska a ah baynu ka bilaabayna dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo afar iyo soddon wa can abi sufyaana sakhri bni xarbin radia allaahu canhu fii xadiisihi atawiili fii qisati hiraqla ana hirqila ama ana hiraqla qaala liabi sufyaan carabtu kelmadaha marka cajamiga ah ee asmaada ah ee wasni carabi ay waafajiyaan saas aawadee waxay u dabdiyaan hiraqla calaa wasni dimashqa aw hirqila cala wasni khindifa labadaasay u dabdiyaan waayah abu sufyaan oo sakhri bni xarbin ah waxa uu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim xadiiskiisii dheeraa gudihiisa iyaday ku sugnayd qisadani fii qisati hiraqla qisadii hiraqla boqorkii ruum anna hiraqla qaala liabi sufyaana in hiraqla ku yidhi abi sufyaan sufyaan waa muhallasu siino kordhig hoosdhigiyo hoosdhig godaal baa intuba ku bannaan yihin waxaa si mashhuur oo caana godaalka famaada ya'murukum bihi muxuu idin amraa nebiga ayuu weydiinaya calayhi salaatu wasalaam oo ka waraysanaya abu sufyaan waxaa laga waraysanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ergey baa markaa hiraqle u tegey nebigu diray calayhi salaatu wasalaam warqadna uu ugu dhiibay warqaddiiba waxaa ka soo baxday in waxaweeye loogu yeedhaayo islaamnimada loogu yeedhaayo inuu rasuul yahay uu u sheegaayo oo islaamnimada ugu yeedhaayo nabigu calayhi salaatu wasalaam baa warqaddii ku qornay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum alaaya dabeedna markaasu wuxuu doonay si u ogaado ninkan inuu rasuul yahay dhab ah iyo inuu beenbeen rasuulnimada u sheeganayo si u kala ogaado ayuu wuxuu yidhi cid beledkiisii ka timi ninkan rasuulnimada sheeganaya ma joogaan magaalada magaalada ma joogaan markaasaa la haa niman carabaa ah jooga oo maka ka yimi nimankaasina waxay ahayn abu sufyaan iyo jamac isaga la socda markaasuu uhi u yeedha markaasaa loo yeedhay gurigii boqortooyadaa loogu yeedhay madaxdiisii iyo bababkiisii na waa soo xaadireen ciidamadiisiina wuxu yidhi albaabada soo xidha albaabadii baa soo xidha dabadeedna markaa meeshaasaa lagu waraystay wuxuu ku yidhi ninkan rasuulnimada sheeganaya kiineebaa ugu nasab dhow oo ugu xiga oo qofka dee ugu xiga waa ugu yaqaannaa daba siduu u hubinayo day abuu sufyaan baa yidhi anaa ugu xiga oo ugu dhow intay isu jirtaan buu idhi waxaannu isugu tagnaa buu idhi odayga afraad baannu isugu tagnaa waa cabdimanaaf yacni saddex baannu kala tirsannaa nebigu wuxuu tirsanayaa calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi iyo cabdulmutalib iyo haashim ka afraad waa ku kulmayaan waa cabdishamsi ibni cabdimanaaf iyo haashim ibni cabdimanaaf bay kale yihiin markaasuu dabeedna su'aalaha isaguu ku wajahayaa kuwii kalena wuxuu yidhi hadduu wax qaldan ii sheego ku beeniya abu sufyaan wuxuu yidhi haddii aan been sheegi lahaa colaadda nagu sugan daraaddeed ee annagiyo maxamed noo dhaxaysa igumay beeniyeen oo axad markaa igu beenin lahaa kuma jirin laakiin anaa karaahiyaystay buuhi inaan been sheego nin odaya maadaamaan ahay in hadal beena layga raro anigaa nacay anigoo saa u neceb se cajaa'ib maa isagoo gaal ah cidda laga waraysanaya ay tahay cadowgiisii ugu cadaawadda darnaa ayaa haddana waxa weeye xaraf beena aanu ka sheegayn xaraf beena aanu ka sheegayn waa cajiib su'aalo badan buu weydiiyo dhowr iyo toban su'aalood ah hadda mawdicu shaahid wuxuu ka soo goostay xadiiska inta markaysaga baabkan khusaysa waa qaraabo xidhiidhinta su'aasha ku saabsan muxuu idin amraa wuxuu yidhi markaa ninkii boqorkaa ah hiraqla anna hiraqla qaala liabii sufyaana ah, hiraqla wuxuu ku yidhi abuu sufyaan laamka laamu tabliiq baa la yidhaahdaayo cidda hadalka la gaadhsiinayo lagu odhanayo ayaa la geliyaa abuu sufyaan wuxuu ku yidhi famaada ya'murukum bih muxuu idin amraa yacni annabiya sala allahu alayh wasalam wuxuu u jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan waayey famaada ya'murukum annabiyu sala allahu aleyh wasalam sababtu waxa weeye axaadiista marka la soo wariyo raawi weliba raawiga kale siduu u sheegay buu sidii ugu koobnaanayaa wax kale ku dari maayo hadalkii loo sheegay si ayna been u noqon hadday noqoto meel inuu caddaynaayo marka cidda looga jeedo hadda imika damiir ahaan bay u taallay meesha famaada ya'murukum bihi oo huwa ayaa qarsoon damiirkii waa yaallaa waayo huwa qarsoon hadda maaragta kii buu fasirayaa waa in la tamyiizaa la caddeeyaayo yacnii la yidhaahdaa wuxuu u jeedaa saa iyo sidaa yacnii kutubulmustalax siday culamadu ku sheegaan yacnii wuxuu u jeedaa annabiya sala allahu aleyh wasalam nabiga ayuu u jeedaa oo qasdaya qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu yidhaahdaa nebigu u jeedaa calayhi salaatu wasalaame ucbudu allaha allah caabuda waxdahu xaaluu allah keligii yahay munfaridan ama muwaxadan keligii xaaluu yahay ama muwaxadan mid la keliyeynaayo xaaluu yahay walaa tushrikuu bihi shaya walaa tushrikuu ha wadaajinina bihi ay billaahi allah hala wadaajinina shay-an shaynaba ha la wadaajinina shay-an waa nakira fii siyaaqi nahyo waxay noqonaysaa caam aya shayba soo gelaya shay kastaba ya yacni nebi ha noqdo weli ha noqdo insi ha noqdo jinni ha noqdo dhagax ha noqdo geed ha noqdo qorax ha noqdo xidig ha noqdo yacni wax kale ha noqdo noocu doonaba ha noqdo farqi ma kale watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum ka taga waxay aabbayaashiin odhan jireenna ka taga aabbayaashiin waxay odhan jireen ka taga inay markaa yidhaahdaan eh, ashyaadan ay caabudayaan baa noo shafeeco qaadaya iyo allah bay noo dhowaynayaan iyo shirkiyaadka kaliiyo khuraafaadka kaley ku hadli jireen waxaa iska daaya wa ya'murunaa wuxuuna amraa bisalaati salaadda waana amraa waasidqi runtana waana amraa waalcafaafi dhowrsoonida waana amraa waasilati xidhiidhinta qaraabada la xidhiidhiyana waana amraa war dhaba ayuu ka sheegay hadda siduu markaa u fahmay diinka loogu yeedhayaa siduu yahay bal eeg asalkii diinka ayuu sheego tawxiidka ah wuxuu sheegay kufrigii in laga fogaado oo gaalnimadii iyo shirkiga ah wuxuu sheegay umuuraha kale ee sharaa'icda wax ka mid a ayuu sheegay oo salaaddii uga horrayso yacani waxa weeye diinka uu nebigu ku yeedhayo siduu u fahamsanaayey u garanaayay ku tusinaysa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqsan yahay waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha nebigu ku baaqayo calayhi salaatu wasalaam ee caanka inay ka mid tahay qaraabada in la xidhiidhiyo inay ka mid tahay ayaa laga qaadanaya waxa uu nebiga ku baaqayana calayhi salaatu wasalaam waxa ugu horreeya towxiid in lala yimaado shirkina laga tago salaaduna waa ku xigta xadiidka saddex boqoliyo saddexiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo shan iyo soddone wa can abi darin radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam inakum sataftaxuuna ardan yudkaru fiiha alqiraad rasuulku waxau ihi sala allahu aleyh wasalam inakum sataftaxuuna idinku waxaa furan doontaan ardan dhul baa furan doontaan dhulkaasoo yudkaru fiiha alqiraad nooca qiraadka la yidhahdo lagu sheego yacani waxa weeye lacagtooda ayaa qiraad la yidhaahdaa marka diinaarkana waa ka yarta innakum idinku sataftaxuuna waxaa furan doontaan ardan dhul baa furan doontaan dhulkaasi waa masar sida markaa xadiidka riwaayada kaleba sheegaysa dhulkaasoo yudkaru fiiha alqiraad nooca khiraadka la yidhahdo lagu sheego yani lacagtooda khiraad loodhan jiray wa fii riwaayati riwaayo waxaa ku sugnayd kale sataftaxuuna waxaa furan doontaan misra dhulka masar la yidhahdaa furan doontaan wa hiya ardun yusamaa fiiha alqiraad waa dhul markaa gudaheeda la sheego la magacaabo yacni marka qiraadka fastawsuu biahliha khayraa yacni diinaar iyo dirham iyagu markaa ma isticmaalaan tacbiirkaasi uma khaalib ee qiraad baa u haaliba yani noocaas fastawsuu isu dardaarma biahliha ehelkeeda khayran khayr isu dardaarma inaa khayr u samaysaan ama fastawsuu wasiyadaydiiyo dardaarankayga aqbala ay iqbaluu wasiyatii biahliha khayraa yacni markaa dardaarankayga aan ehelkeeda idinku dardaarmayo khayr inaa u samaysaan dardaarankayga aqbala ama qaarkiinba qaarka kale ha u dardaarmo inuu ehelkeeda khayr u sameeyo oo ula yimaado ahlu misra fa inna lahum waxaa u sugnaaday reer masar dimmatan cahdi baa u sugnaaday ballan ayaa u sugnaaday yacnii xurmadii markaa ballanka ayay yeelanayaan wa raximan raximna waa bimacnaa raxim iyo qaraaba inaga dhaxaysa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd fa idaa fataxtumuuha haddaad furataan nusakha qaar waxay qorayaan faida ftataxtumuuha ayay qorayaan laakiin nusakha makhduudka ah badankooda siday qorayaan asalka kitaabko saxiixu muslimna ku sugan waa fataxtumuuha faidaa fataxtumuuha haddaad furataan fa axsinuu ilaa ahliha ehelkeeda u samafala u wanaajiya fa inna lahum dimmatan wa raxima waxaa u sugnaaday reer masar dimmatan ballan baa u sugnaaday iyo cahdi waxay leeyihiin yacni ballan iyo cahdi bay leeyihiin wa raximan qaraabana waa leeyihiin oo qaraaba inaga dhexaysa aw qaala ama wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam washakun min alraawiye dimmatan wa sihraa waxaa u sugnaaday ballan iyo heshiis oo xurmadii cahdiga waa yeelanayaan wa sihran xididnimona waa leeyihiin rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa dee xidid ka dhexeeyaa laga tilmaamaya qaala alculamaa'u isaga inoo fasiri doona culammadu waxay yidhaahdeen raximahum ullah alraximu alatii lahum qaraabanimada u sugnaatay reer masar kownu haajara ummu ismaaciila sala allahu alayhi wasalam minhum waa ahaanshaha haajar ay ahaatay ummi ismaaciila oo ummu ismaaciil ahi sala allahu alayhi wasalam minhum mid yaga ka mida ay ahayd wasihru xididtinimaduna kownu maariyata maariya inay ahaatay umma ibraahiima oo ibraahiim hooyadii ahaatay ibni rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ibraahiimna uu ahaa ina rasuul calayhi asalaatu wasalaam minhum mid yaga ka mida ay ahayd xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay masar in la furan doono taasi waa arrin qaybi ah oo dhici doona mustaqbalka oo aan markaa dhicin ou nebigu sii sheegay marka waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwatih waana dhacday markaa in la furtay oo wakhtigii cumar ibnukhataab baa la furtay waxaa kaloo ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa ku dardaarmay in loo samafalo ehelka beledkaas in loo samafalo oo dadka dhulkaa ku sugan in loo samafalo oo la ilaaliyo oo la xurmeeyo oo la dhowro laba shay baanuu yidhi ha lagu dhowro labadaa shay waa maxay waa ballanka wuxuu sii tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka masar la furto yacnii reer masar badankoodu inaynay islaamayn ay noqonayaan marka ahlu dimme ay noqonayaan qaar markaa gaalo muslimiinta ku hoos nool ay noqonayaan beledkana waxaa joogay markaa carabi uma asal ahayn qibdi baa u asal ahaa qibdiyiinta ayaa u asal ahaa markii la furtay qibdigu waxay ahaayeen kiristaan bay ahaayeen waxaa ka islaamaan laakiin badankoodii waxay ku baaqi noqdeen nasraaniyadoodii iyo kiristaannimadoodii bay ku baaqi noqdeen ilal aan waa kuwa jooga kiristaankii masar waatay joogaan waa laga batay oo tiradoodu de waa yar tahay laakiin waxa weeye dee waa joogaan waana dhaqan yihiin kiniisadahood waxoodana waa leeyihiin marka wuxuu tilmaamayaa taa lafteeda inanay islaamayne haalibkoodu yahy inaynay islaamayne ay ku baaqi noqonayaan diinkoodii halkaana ay dimme yeelanayaan oo muslimiinta dima ka dhaxaynayso ahlu dimme ay noqonayaan gaalo muslimiinta ku hoos nooloo cahdi leh yacni marka ahlu dimma inay noqonayaan ahlu dimmuhu jizyada ay bixiyaan axkaamta islaamkuna waa ku dareertaa ballankooduna wakhti kuma xadidna saas yada wey fa inna lahum dimmatan wa raximan qaraabana waa leeyihin qaraabanimada maxaa laga tilmaamayaa qaraabanimadana waxaa laga tilmaamayaa haajaru ummu ismaaciil ah oo ismaaciil dhashay ayaa waxay ahayd reer masar qibtiyay ahayd haajar dee intee laga tirsadaa cadnaan nebigu calayhi salaatu wasalaam labaatan buu ka tirsadaa ka koob iyo labaatanaad buu ugu tagaa cadnaan iyo in dooraa udhaxaysa haddana maca daalik buu nebigu wuxuu tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam inay qaraabanimo leeyihiin halkaasay qaraabo inagala yihiin waa bahayeeye aad u fog sooma inay nebi ismaaciil dhaleen waa bahayeeyenimo aada u fog dhallinyarada yacni waxa weeye nasabkiisa wuu garanayaa reeabtigiina waa yaqaanaa inay wax isu yihiin waa yaqaannaa laakiin cidda awowgii dhashay iyo cidda ayeeyadii dhashay iyo kuwa ka dambeeya cidda dhashay wax allo waxay macno ugu fadhidaa ma jirto ya waxaaba laga yaaba de inuu caayo yidhahdo waa qaraaba qansax inuu caayaba dhici karta ya marka waxaa weeye in bahayeeyooyinku qaraabooyin la ictibaarinayo oo samafalka laugu samafalayana fadlii ajar laga helaayo oo in la xidhiidhiyo ay tahay warow sunnaba ha ahaatee ayaa markaa laga qaadanaya riwaayada kale waxay tilmaamaysaa inuu markaa raawigii shakiyey fa ina lahum dimmatan waraximan aw qaala dimmatan wa sihraa haddii sihriga la yidhaahdana waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo maariya oo ummu ibraahiim ah ayaa waxay ahayd yacni markaa qibdiya ahayd maariyat alqibdiya reer masr bay ka soo jeedaan laakiin riwaayadani shaki bay ku timi riwaayada jasmigii waa tii riwaayada markaa waxawan yacni la hubo inuu nebigu yidhi waa ta hore oo tan dambe haddii marka aan la helin riwaayo shaki ka maran aan la helin ee shakigaas un marka ay noqoto dee isku mid maaha labadu oo lama odhanayo taradud baa ku jira waayo ashaku laysa bicilmin waxaa la kafaa bishaki jahla baa la yidhahdaa shakiga garasho la'aan cid ugu filan hadda maaragta raawiga mar hadduu ka shakiyey ta uu ka taraduday iyo ta raawiga markaa lagu kalsoon yahay jasmiye oo gooyey labada kee muctamad noqonaya waxaa muctamad noqonaya ta uu jasmiyey oo gooyey raawigu oo uu yidhi markaas sidaasuu yidhi laakiin tuu isku qabtay ma sidan buu yidhi mise sidan buu yidhi ma cilaynayso yacni markaa ta jasmiga ah xadiidka saddex boqoliyo afariyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo lixiyo soddone wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala lama nazalat haadihi ilaaya wuxuu yidhi marka abu hurayra markay soo degtay aayaddani wa andir cashiirataka alaqrabiin wa andir u dig cashiirataka qaraabadaada u dig alaqrabiina dhowaanshaha badan cashiiradu waa raaska marka ee qoyska weeye waa inta ilaa awowgoo kale markaysa marka ee cashiiradu noqon kartaa adigu waa jifida marka inta aba ka soo qaad waa jifida alaqrabiina dhowaanshaha badan dacaa rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waa u yeedho waa u baaqay qurayshan quraysh ayuu u baaqay qabiilkii weynaa quraysh fajtamacuu way soo urureen fa camma nebigu waa cammimayoo mar si caamoo guud buu dadka ula hadla wa khasa marna waa gaar yeeloo si gaara ayuu markaa ugu hadlo hoos ugu soo degay wa qaala wuxuu uhi yaa banii cabdishams wuxuu reer cabdishamsiyow yaa banii kacbi bnu lu'ay kacbi bnu lu'ay markaa cidda ubadkiisa ahow anqiduu anfusakum min annaar ka badbaadiya nafihiinna naar ka badbaadiya bimacnaa sababtii aan naar ku geli lahaydeen iska ilaaliyo iska jiro oo wixii naar sababaya ha la imanina haddii wixii naar sababaya la iman weydaan waxaa ka dhigan tihiin naftiinna inaa musababkii ay sababayeenna inaad ka badbaadiseenoo naarta ah yaa banii murata bni kacbi anqiduu anfusakum ka badbaadiya nafyihiinna min annaari naar ka badbaadiya yaa banii cabdimanaaf reer cabdimanaafw anqiduu anfusakum ka badbaadiya nafyihinna min annaari naar ka badbaadiya yaa banii haashim ubadkii haashimow anqiduu ka badbaadiya anfusakum nafyihiinna min annaari naar ka badbaadiya yaa banii cabdiilmutalib reer cabdimualibow anqiduu ka badbaadiya anfusakum nafyihiinna ka badbaadiya min annaari naar ka badbaadiya yaa faatimatu faatimaay waa inantiisii carruurtiisa ugu jeclaa anqidii nafsaki min annaar ka badbaadi naftaada naar ka badbaadi fa innii laa amliku lakum min allaahi shay'a anigu idin hanan maayo xagga allaah waxba idinka hanan maayo oo cadaabka idinkama daafici karo ghayra anna lakum inay idiin sugan tahay mooyaane raximan qaraabay idiin sugan tahay qaraabadaasoo sa'abulluhaa aan qoynaayo yacnii aan xidhiidhinaayo bibalaaliha ama bibilaaliha ba'da hoosdhig iyo kordhig labadaba waa la akhriyey ba'da labaad labadaba loo xarakeeya siduu nawowi inoo sheegayo saabulluhaa waan qoynayaayo bimacnaa waa xidhiidhinayaa baa loo jeedaa bibalaaliha qoyaankeeda ayaan markaa ku xidhiidhinaya yacnii biyaheeda yacni qoynta ayaa waxaa laga soo qaadayaa xidhiidhin qalaylkana waxaa laga soo qaadayaa goyn rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bibalaaliha huwa bifatxi ilbaa'i aaniya ba'da labaad kordhigeedu ku sugan yahay wa kasriha iyo bacda labaad hoosdhigeeda labaduba ku bannaan buu u jeedaa oo bibalaaliha iyo bibilaaliha labaduba bannaan walbalaalu balaalkuna almaau wa biha almaau wa biha wa macna alxadiisi xadiiska macnihiisuna sa waan xidhiidhinayaa shabbaha wuxuu ku shabbahay nebigu calayhi salaatu wasalaam qatiicataha goynteeda la goynaayo qaraabada bilxaraarati kulka ayuu ku shabbahay tudfa'u waxaa lagu bakhtiinayaa bilmaa'i biyo ayaa kulkaa lagu bakhtiinaya yacnii waxaa kulule dabkaoo kale ah waxaa lagu bakhtiyaa biyo wa haadihi tanna oo goynta ana tubarradu waxaa lagu qaboojiyaa bisilati xidhiinta la xidhiidhinaayo ayaa lagu qaboojiya xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii allah amray in eh, qaraabadiisa dhow ee u dhowaanshaha badan inuu u digo inuu qurayshoo dhan wacay oo u yeedhay oo u baaqay caadadoodu waxay ahayd qofka war cusub hayaa wuxuu tegi jiray safu u bixi jiray buurta safa deedna halkaasuu ka dhawaaqi jiray waa sabaaxaa waa sabaaxaa halkaasuu deed markaa waxaa ka dhawaaqaa codka marka la maqlo waxaa la gartaa war cusub inuu soo kordhay shurururub waa la soo yaacaayo ruuxa halkaa ka baaqaya ayaa lagu soo ururaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii buu sameeyey buurtaa safuu u baxay dabeedna halkii buu ka dhawaaqay waa sabaaxaah waa sabaaxaah dabeedna halkii bay markaa shurururug la soo yaacay waa loo yimi markii meeshii lagu soo uro dadkii aad u soo yaaceen oo warka cusub ee soo kordhay mid weliba uu isleeyahay bal hadda gaadh ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii wuxuu u sheegay digistan uu naarta uga digaayo ayuu nebigu u sheegay riwaayaadka qaarkood siday sheegayaan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan idinku idhaahdo cadow baa soo socdaoo buurtan dabadeeda markaysagaa soo socdaa ma iga rumaysan lahaydeen waxay yidhahdeen haa oo wax beenaanu kugu naqaanay ma jirto wuxuu yidhi haddaba waxaan idinka digayaa naartaasaan idinka digayaa yacni waxaweye saasuu nebigu u waaniyey waa cammimay waa khasisay waa maalinta markaa abuu lahab odhanaayo tabban laka saa'ira alyowmi alihaada jamactana war khasaara kuu sugnaaday ama khasaara ha kuu sugnaado maalinta inta ka hadhay oo dhane waxasaad isugu kaaya yeedho nugu soo ururiso waadeerkii ruma ayaa dadkii ugu soo horreeyey oo hadalkaa xun ku hadlay waatay ku soo degtay suuraddii suuratu tabbat suuratulmasad waatay ku soo degtay oo khasaarihiis iyo naarta inuu gelaayo la sheegay allah inoo sheegay sidii baanu khaatimi xumadi ugu dhintay waxayna ka mid tahay taasina min dalaa'ili nubuwati muxamed sala allahu aleyh wasalam dalaaisha caddaynaysay ka mid tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi ilaahay ahaa dalaaisha faraha badan laba ka mid tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u yeedhay qabiiladii lafihii markaa jilibadii marka waxa weeye quraysheed yacni markaa reer bani cabdishamsi uu gaar buu u magacaabay reer bani kacbi bni maalik kacbi bn luay kacbi bni lu'ayi yacni waxa weye waa sheegay kacb ibnu la'yi baana sarreeya yacni marka waxa weeye jilibka nebigu ka dhashay iyo iyo waxaweeye marka reer cabdishamsiba waxay soo gelayaan kacb ibnu la'yi bay soo gelayaan waayahay yaa banii murata bni kacbi hoos buu marka u soo degay hal oday oo mura waa ina kacbi weeye haddana hoos buu usii degay yaa bani cabdi manaaf riwaayadka qaarkoodoo markaysa markaa yacni waxyaalo kale kordhinayaan waa jiraan oo intanoo keliya ma aha intuu ku dhawaaqa anqiduu anfusakum min annaar nafyihinna naar ka badbaadiya bimacnaa sababtaa ku geli lahayd ee naar iska jiroo yani ka badbaadiya nafyihiinna musabab haybiya haddii laga digo shay musabab oo sababici haybna haddii laga digo layha iska ilaali oo iska badbaadi macnaheedu waxay noqonaysaa sababtiisa xaadirka ee joogta ee aad garan karto taa iska badbaadi taa inaad iska ilaalisaa waxay ka dhigan tahay musababka laftiisii inaad iska ilaaliso taasay ka dhigan tahay nebigu markii ugu dambaysay wuxuu u yeedhay inantiisii faatima oo uu ku yidhi waxaweye naftaada naar ka badbaadi weliba riwaayadka qaarkood waxay sheegaysa saliinii min maali maa shi'ti la uqni canki min allaahi shaya faatimu khaas ula hadlayaa xoolahayga maanta waxaad doonto iga weydiisa haddaad faatimo tahay laakiin xagga allaah waxba kaaga tari maayo soodhan rasuul baa ku dhalay oo adigu marka waxaweeye kolayba naar ku taaban mayse waxalle waxaa doonto same sidaa haysodhan anigaa isku kay hadlayn adigu markaa naftaada naar ka badbaadi macnuhu markaa saas yadaabuu u dhacayaa markaa dhowe iyo dheeraba nebigu wuxuu ku yidhi xagga allah waxba idinka hanan maayo halka laga sheegaayo wadaadada qaarkood inay leeyihiin xertayda iyo muriidiintaydu aniga ha isku kay halleeyaan yaa anaa ama jidka siraad kala tallaabaya ama anaa u shafeeco qaadaya ama anaa kada wa kada ama cid ka midi markaa naar geli mayso halkay sidaa dad leeyihiin nebigu wuxuu leeya waxaan idin hananaya ma jiro tawxiid buu dadka ugu baaqaya tawxiid mawdicu shaahid hayra anna lakum raximan ha yeeshe waxaa idiin sugnaaday qaraabo xidhiidhinteedaan idinku xidhiidhinayaa marka qaraabadii in la xidhiidhinaayo xadiisku waa tilmaamaya nebiguna waa xidhiidhin jiray waana ballan qaaday inuu xidhiidhinaayo waxaanu ahaa marka mid qaraabada xidhiidhiya ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ahaa waxyaaluhu sharcan ku baaqayana waxaa ka mida ah in qaraabada la xidhiidhiyo xadiidka saddex boqol iyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo toddobiyo soddon wa can abi cabdillaahi camr bn alcaas radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay buuhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam jihaaran ay mujaahiran xaalu sare u qaaday oo la dhawaaqayo hayra sirin wuxuu sare u dhawaaqayey hayra sirin yacni dhawaaq aan sir ahayn ayuu la dhawaaqayey yani marka dhawaaq dheer buu ku dhawaaqayey yaquulu wuxuu odhanayay nabigu calayhi asalaatu wasalaam inna aala abii fulaan abii fulaan ehelkiisu laysuu biawliyaa'ii awliyadaygii ma aho aniga iyo kuwaannu isjeclaynay isu gargaaraynay ma nihin awliyaii ma aha innamaa waliyaya allaahu wa saalixu almu'miniin inamaa waliyiya allaahu gargaarahaygu wuxuu ahaaday oo qura allaah wa saalixu lmu'miniin iyo mu'miniinta kuwooda saalixiintae wan wanaagsan ayuu ahaaday walaakin lahum raximun abulluha bibalaaliha ha yeeshe waxaa u sugnaaday reer abi fulaan raximun qaraabaa u sugnaatay qaraabadaasoo abulluha aan ku xidhiidhinaayo bibalaaliha xidhiidhinteeda aan ku xidhiidhinaayo xidhiidhinteeda ayaan ku xidhiidhinaya qoynta waxaa looga jeedaa sidaynu soo aragnay xidhiidhintii ayaa laga tilmaamaya daliilfaalixiinku wuxuu odhanayaa wasaalixu lmuminiin kada ra'aytu bixadfi ilwaawi min saalix calaa annahu mufradun mudaaf uktufiya bicumuumih tawjiiha markaysaga tawjiih bay u sameeyeen taa lafteeda asalku waxay ahayd in markaa waxa weeye wasaalixuu la yidhaahdo laakiin hadda marka ay mufradka tahay lafteeda haddii sidaas marka waxa lagu socdo mufradnimada marka ayaa waxaa laga tilmaamaya maadaama la idaafeeyey halkaas cumuumkii in laga qaadanayo a muminiinta kuwada saalixiinta waa isku macne muttafaqun calayhi waa la isku waafaqay buhaariy muslim baa isku waafaqay wallafdu lilbukhaariy lafdiguna bukhari buu usugnaaday xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu marka uu yidhi reer abi fulaan qaraabo marka waxa weeye awliye ima aha reer abi fulaan awliye iima ahoo muwaalaad naga dhaxeeyaa ma jiro oo sokeeyo aanu isjecel lahay oo isu gargaarna ma nihin sababtuna waxay tahay markan gaalay ahaayeen aniga waxaa ii weli ahoo qura oo naasirkaygu yahay allah iyo muuminiinta kuwooda wanaagsan laakiin reer abi fulaan leeyihiin oo qaraabadan ku xidhiidhinaya laakiin sida kale yacni isma jecelin oo awliye iimaaha abi fulaanka tacyiinkiisa culammadu way isku khilaafeen waxa la yidhi waxa weeye abi aalib baa loo jeedaa aala abi aalib waxaa kaloo la yidhi waxaa loo jeedaa aala abilcaas riwaayana waaba lagu soo wariyey aala abi aalib inay yani markaa tahay inay yahay calaa kulli xaal cidduu doonaba ha noqdee ama aala abilcaas ha noqde ama aala abi aalib ha noqde waxay ku dhacaysaa un ciddooda aan islaamin bay ku dhacaysa laakiin ciddoodii islaamtay waxay soo gelaysaa wasaalixu lmu'miniin mu'miniinta kuwooda wanaagsane ee muwaalaadka la siiyey iyo walaaga ayay iyagu soo gelayaan waxa iyaga awliyanimada loogu diidayna waxay tahay awliyaau rasuul inay yihiin calayhi salaatu wasalaam waxa loogu diiday kufrigaa loogu diiday marka ciddoodii aan islaaminba calaa kulli xaal loo jeedaa waxaa loo qariyey maadaama marka aala abi fulaan ay ka soo baxeen dad mu'miniin ahi si aan dadka qaarkood u moodin inay markaa iyaguna soo gudagelayaan ayaa markaa loo qariyey oo raawigu halkii markaa magaca uu ku bedelay fulaan ina aala abii fulaan uu yidhi ina aala abii fulaan mawdicu shaahid wuxuu u keenay walaakin lahum raximun abulluhaa bibalaaliha ha yeeshee qaraabay leeyihin aan ku xidhiidhinayo xidhiidhinteeda marka qaraabada in la xidhiidhinaayo xataa gaalada qaraabadoodii hadday qaraabo kula yihiin cid gaalo ahi inaad xidhiidhinayso ayaa laga qaadanaya marka shaniga qaraabadu siduu u weyn yahay bay ku tusinaysaa maadaama iyagoo kufaara haddana la xidhiidhinaayo qaraabanimadii lagu dhowraayo xadiiska saddex boqoliyo lixyo soddon can abi ayuuba khaalid ibni zaydin alansaariyi radia allaahu canhu ana rajula qaal abi ayuub xagguu ku aasan yahi yaa sheegaya turki buu ku aasan yahi qustandiniyu ku aasan yahi qustandiniya wuxuu ahaa abu ayuub alansaari isagoo gabooboo da'a midaan jihaadka ka hadhin siduu jihaadka ugu taagnaa ee farantaa u taagnaa ayaa iyadaan la dilin uu ku dhintay duleedka qustandiniya waa hadda meesha loo yaqaano istanbuul loo yaqaano waxaa la odhan jiray qustandiniya la odhan jiray awalu jeyshin yaqsu lqustandiiniyata makfuurun lahu waatuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ciidanka ugu horreeye qustandiiniye ku duulaa dembigiisa waa la dhaafo ciidanka ugu horreeyey waxa watay yaziid ibnu mucaawiya yacnii waxa weeyaan mucaawiya markuu amarka hayey iyo talada muslimiinta ayaanu ciidankaa diray inankiisa yaziid baana hoggaaminayey waa hal manqabo oo loo hayo yaziid loo hayo ciidankiisa waxaa ka mid ahaa saxaabo isagu saxaabi ma ahayn laakiin saxaaba ciidanka ka mid ahaa abu ayuub alansaari wuxuu ku dhintay halkii farantii dabeedna wuxuu hi fardaha muslimiintu halkay gaadhaan ee ugu shishaysay igu aas halkii baa lagu aasay qustandiniya waa weynaatay maanta bartanka qustandiiniyu ku aasan yahay haddana waxaa la furtay qustandiiniya waa siddeed boqol iyo dhowr iyo kontonkii hijiriga qarnigii sagaalaad dhexdiisaa la furtay intii ka horraysay cidima furan min wa wacan abi ayuuba khaalid ibni zaydin alansaariyi radia allaahu canhu ana rajulan qaal yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ninbaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow akhbirnii bicamalin yudkhilnii aljannata wa yubaacidunii min annaar akhbirnii iga warran bicamalin camal iiga warran camalkaasoo yudkhilnii aljannata jannada i gelinaaya wayubaacidunii iga fogaynayo min annaari naarna iga fogaynaya camal jannana igelinaya naarna iga fogaynaya iiga warran fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam tacbudu allaha walaa tushriku bihi shay'a allah baad caabudaysaa waxna ugu sharig yeeli maysid antii baa la xadfaye jawaabtu waxa macnuhu u dhacayaa markii la camal iga warran jannadana igelinaya naartana iga foogaynaya ay huwa camalkaasi tacbud allaha an tacbud allaha waa inaad allah caabudo saasaa macnuhu dhacaya marka khabarkii bay noqonaysa khabarkii ayuu noqonaya marka masdar la dhalaalinayo oo anta maxduufada ah iyo ficilka jooga laga dhalaalinayo ayaa noqonaya khabarkii noqonaya tacbud allaha walaa tushriku bihi shaya camalkaasi waa inaad allaha caabuddo aanad waxna ugu shariig yeelin wa tuqiimu salaata iyo inaad salaada oogto wa an tuqiima salaata macnuhu dhacya anta haddii la qadaro way ku wada cadfan yihiin wa tu'ti zakaata iyo inaad zakada bixiso wa tasilu raxima iyo qaraabada inaad xidhiidhiso macnaha anti inay joogteen u fasiran an tacbud allaha walaa tushrika bihi shay'an wa tuqiima asalaata wa tu'tiya azakaata wa tasila araxim baa macnuhu markaa u dhacaya camalkaa jannana ku gelinaya naarna kaa fogaynayaa waa inaad allah keligii caabuddo aanaad waxba ugu shariig yeelin waa inaad salaadda oogto oo siday tahay ula timaaddo u taagto waa inaad zakada bixiso waa inaad qaraabada xidhiidhiso muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa laga qaadanayaa camalka jannada lagu gelaayo inuu ka mid yahay qaraaba xidhiidhintu marka qaraabada in la xidhiidhiyaa sha'nigeedu waa weyn yahay xadiiska saddex boqoliyo toddobiyo soddon waa can salmaana ibni caamirin radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida aftara axadukum falyuftir calaa tamr mar kastuu afuro axadukum midkiin uu afuro falyuftir ha ku afuro calaa tamrin timir ha ku afuro fa innahu baraka yacni markaa timirta afuraadda lagu afuraya waa barako fa in lam yajid tamran hadduu timir waayo falmaau ka lagu afuraya biyuu noqonaya waxaa lagu afurayaa waa biyo fa innahu tahuur waayo biyihii waa daahir wax daahirinaya wa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam alsadaqatu cala almiskiini sadaqa sadaqadda miskiin wax lagu sadaqadaystaa waa sadaqo wa calaa diraximi sintaani kii qaraabanimada u saaxiibka ahaa sadaqada lagu sadaqadaystaana waa laba weey sadaqatun wasila waana sadaqo waana qaraabo xidhiidhin markaa sadaqo iyo qaraabo xidhiidhin baa israacdo laba ajar baa laga helaya xadiisun xasan alimaamu nawowi waxau yidhi xadiisku waa xasan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ayuu yidhi bacdii culammada ka mid ah xadiiska markaa xoogaa sanadkiisa ka yara hadlay ee ha yeeshee qaybta dambe waxay leedahay shaahido xadiiskii baynu soo marray ee muslim saxiixa ku soo wariyey ee tilmaamaayey yacni in sadaqa iyo yacni markaa qaraabo xidhiidhin labadaba inay noqonayso oo laba ajar laga helaayo sadaqadda cidda qaraabada u saaxiibka xadiiskii tilmaamaayey ee xadiiskii ku saabsanaa ee imra'atu cabdullahi bni mascuud waa inagii ku soo aragnay qaybta horena waxay sugantay yidhaahdeen iyadoo ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu afuraayo rutab buu ka afuri jiray timirta nooca rutabka ah ayuu ku afuri jiray hadduu markaa rutabka waayana yani waxaweye wuxuu ku afuri jiray timir haddii kale uu markaa labadaba waayana biyuu ku afuri jiray marka iyadoo ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam bay sugantahay bay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood saasay yidhaahdeen laakiin bacdu ahlicilmi yani waxa weeye xadiidka way wada quweeyeen waana sida nawowi iyo tirmidii ay mareen marka mawdicu shaahid waxaa loo keenay oo calaa dir raximi intaani sadaqatun wasila xadiiska saddex boqol iyo siddeed iyo soddon wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala kaanat taxtii imra'atun wa kuntu uxibbuha cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi kaanat taxtii waxaa hoostayda ahayd bimacnaa waxaan qabay imra'atun qof dumara ayaa markaa amarkayga ku hoos jirtay bimacnaa oori ii ahayd oo aan qabay cabdullaahi baa odhanaya wa kuntu uxibbuha waxaanan ahaan jiray qofkaa dumara mid jecel baan ahaa wa kaana cumaru yakrahuha cumarna wuxuu ahaa mid naca oo qofkaa dumara ma jeclayn fa qaala lii wuxuu igu yidhi cumar oo dee aabbihii ahi wuxuu ku yidhi talliqahaa fur qofkan dumara iska fur fa abaytu waan diiday haddaan cabdullaahi bnu cumar ahay fa ataa cumaru radia allaahu canhu cumar baa u tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu xaggiisa aaday oo gaadhay fa dakara daalika lahu arrinkaasuu u sheegay faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi talliqahaa fur buu yidhi rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah oo saxiix ah xadiiska saddex boqol iyo sagaaliyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo koob iyo afartane wa can abidardaa'i radia allaahu canhu anna rajulan ataahu abidardaa wuxuu sheegay in nin u yimi abudarda buu u imanaya fa qaala wuxuu idhi inna liya imra'atan waxay ii sugnaatay qof dumara oo qof dumaraan qabaa buu yidhi wa inna ummii ta'murunii bitalaaqiha hooyadayna waxay amraysaa qofkaa dumareen qabo inaan furo ayay amraysaa oo waxay leedahay iska fur qofkan dumara fa qaala wuxuu yidhi abudarda samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo alwaalidu awsatu abwaabi aljanna waalidku awsatu abwaabi aljanna albaabada jannada ka ugu dhexdhexeeya ee ugu fadilan weeye ugu mudan oo samafalka labada waalid loo samafalo jannaa lagu gelayaa marka albaabka jannada ugu markaa mudan ee ugu fadliga badan ee ugu wanaagsan ama ugu dhexdhexeeya ugu mudan baa looga jeedaaye waa marka waxa weeye waa waalidka weeye waa samafalka waalidka loo samafalay fa in shi'ta haddaad doonto fa adic dalika albaab albaabkaa dayac haddaad doonto aw ixfadhu ama albaabkaa ilaali oo xafid albaabkaa ilaali oo xafid awsadna waxaa loo jeedaa bimacnaa afdal waa ugu mudnaa baa loo jeeda ugu fiicnaa rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu uhi waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeye labadan xadiis masaladay sheegayaan xadiiska hore masalada waa ku sugan yahay xadiiska dambena waa fahamka saxaabiga xadiiska hore wuxuu tilmaamayaa cabdulaahi bni cumar qof dumara uu qabay cabdulaahi bni cumar qof dumara uu qabay oo weliba uu jeclaa ayaa cumar nacayey oo karaahiyaystay dabeedna cabdulaahi wuxuu amray inuu furo cabdullaahina kama yeelin nebigu ka ashkateeyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam inuu furo ayuu amray waxa isweydiin leh aabbaha ama hooyadu haddii ay amraan inankii ay amraan inuu iska furo ooridaas ma ku raacayaa mise ku raaci maayo taa mid aan ka horraysiiyo waa la ysku waafaqsan yahay hooyada iyo aabbuhuba hadday amraan inanta ninka qaba inay iska furto inaynay ku adeecaynin waa laysku waafaqsan waayo xaqa aabbaha iyo xaqa hooyadaba waxa kaga weynaansha badan zawje mar hadday noqotay oo ay oori qabo tahay ninka qabaa kaga xaq weyn aabbaheed iyo hooyadeedba hadday markaa amraan oo yidhaahdaan ninka ku qaba iska fur hadday ku yidhaahdaan ka yeeli mayso cisyaan bayna amrayaan laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuqna laguma ateeco caasiyitaanka khaaliqa la caasiyaayo taa layskuma khilaafsanaa iyadu xukunkeedu waa saas tan kalaa timi oo ku saabsan inankii haddii ay amraan aabbihii ama aabbihii hooyadiiba ay amraan oori uu qabo ama zawje uu qabo inuu iska furo inuu ku adeeca miyay saaran tahay mise ma saarno taa culammada xoogaa waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi oo yidhi waa lagu adeecayaa waa jiraan culamada qaarkoodoo sida kale yidhina waa jiraan laakiin saxiixu waxay tahay sabab keensanaysa oo aan qofkaa dumaraa dee diin ahaan ay u xun tahay iyo wax la mida ah haddii aynay jirin inay ku ajibku ahayn weeye haddii la yidhahdo soo ka xadiiskeenni haddaba sheegaaya oo tilmaamaya in nebigu yidhi markaa fur bimacnaa aabbaha atic waxaa la odhanaya lagaga jawaabayaa alimaam axmed ibnu xambal baa ka jawaabay ta masalada la weydiiyo wuxuu yidhi yacni hayso sawjadada markaasaa loo sheegolayo xadiiskii cumar sokii caynkaa sheegayey markaasu aabbaha hadduu cumar la mid yahay aabbaha hadduu cumar la mid yahay fur haddaanu cumar la mid ahayn ha furin oo aabbaa amray ha ku furin cumar bnu khataab waxay culammadu yidhaahdeen wuxuu eh, daahira wuxuu u karaahiyeysanaya qofkan dumar inay tahay xagga diintiiyo akhlaaqda wax ku saabsan oo qof dumaroo diinkeediiyo akhlaaqdeedu fiican yahay oo markaa zawjka qaba ninka qabaana uu jecel yahay oo cabdullaahi ibnu cumar ah inuu cumar yidhaahdo iska fur biduuni sabab sabab sharci iyadayna jirin arrinka noocaasi cumar ka dhici mayso marka waxaa lagu xambaarayaa sabab sharci inay jirtay ayaa lagu xambaaraya sababta marka waxa weeye ibnu cumar markaa ama ha fahmo ama yaanu fahmaynin marka saas ayaa lagu xambaaraya marka wuxuu yidhaa imaam axmed ibnu xambal aabbaha hadduu cumar la mid yahay fur haddii kale ha furin samafalka waalidada loo samafalaayo zawjadii inuu iska furo samafalkii ma soo gelayso hadday noqoto inay isku yara dhaceen dee marka hore in laysu dhoweeye inay ahayna waa in la kala durkiyaa waxaa dhici karta in waxa weeye dee dumarnimada daraaddeed inay hooyada isu muuqdaan iyo qofka dumari nooc masayrina dee meesha iska jiro wakhtiyada qaar baa dee hooyada lafteedu masayrtaayoo ay is istidhaahdaa inankaagii aad markaysa marka waxaan yani qaaday ee aad wallacday ee aad sagaalka bilood siday ee aad markii dambe umushay ee kadeedkiiyo dhibaatada la soo martay ee bayna alxayaat waalmowt aad ahayd ee markii dambe aad nuujisay ee aad sidaa u korinaysay ee aad sidaa u xanaananaysay gabadh shalay ay isbarteen buu kaa jeclaaday gabadh shalay ay isbarteen ayuu kaa jeclaaday markaa sidaas aawadeed yacni nooc masayra baa meesha soo geli kara saas aawadeed marka hore in la kala fogeeyo weeye oo in la wada dejiyaa haddayna iyagu isdalban isdalbanoo markaysagaa aynay ah weliba sawjadu ku raalli noqon inuu ku khasbo ilaaba ilaa hooyaday la deg ma aha cumar waxaa laga sheegay inuu yamuru dawi alqaraabaati an yatasaawaruu walaa yatajaawaruu dadka qaraabada u saaxiibkaa waxaad amartaan inay isa soo booqdaan waa inay dersin hadday dersaan waa isnacayaan oo isku indhabataan laakiin inay kala durugsanaadaan oo isa soo booqdaan oo isu xiisoodaan oo wakhti wakhti xilli xilli ay is arkaan oo deedna saa isku xidhiidhiyaan eh, sidaas marka amar calaa kulli xaal yani taana saas weeye marka culamo badan baa calaa kulli xaal dariiqa noocaasa maray oo sidaas marka waxa weeye halkaas ka saaray laakiin sabab keensanaysa hadday jirto sharcan inuu furo xaaladda noocaasa dee waa ku raacaya marka waa furaya oo marba waxaa dhici karta waalidku dee inuu kuba naco qofkan dumari xijaabkan iyo marka isqarintan iyo waxyaalaha ay ku sugantahay diinka ay dee ku dheggan tahay ayaaba laga yaabaa waalidku inuu ku karaahiyeysto aabbayaasha qaarkood oo la doonayo dee gabadh aan sidaas ahayn oo cawradeeda si fiican unu asturayna dee iska marka waxaweyaan xarragoonayso dariiqyada markay marayso shalmad yar iska sidato oo yacni waxa weeye sidaas macshashuur iyo wax la mida aan la imanayn gabadha noocana iska furo iska sii daa uu la doonaayo taa kale la rabo de wax lagu raaci kara miyt marba waxa dhici kartaa inuu dee waxaweye reer hebelba aanu la doonin gabadhana ay tahay gabadh akhlaaq iyo diin leh yacnii hooyadu ama aabbuhu laga yaabaa inaan markaysaa reer hebelba aanu la rabin ee uu doonaayo miday marka waxay qaraaba yihiin ama miday ilmaabti yihiin ama miday kadaa yihiin ama miday ilmaadeer yihiin ama miday isu dhow yihiin iyo wax la mida oo uu leeyahay markaysa reebal ma arki karo yaa la odhan karaa sharcan markaysaa in lagu ateecaa laazim marka calaa kulli xaal saas yadaa markaa saasayna masaladan itlaaqeeda aynay u noqonayn mar walba in la yidhaahdo waalidkaa lagu ateecay sabab sharciga hadday jirto haa sabab sharcigoo keensanaysa haddaynay jirin maya guriga markaa waxaa la duminayana dee dhib buu leeyahay saas aawadeed shaytaanku ciidamadiisa markuu diro ninka yidhaahdo waxa weeye kama tegin ilaa aan kala kaxeeyoo kala furay kaasuu soo dhoweeyaa oo u yidhahdaa marka adaa ugu sita adamaalata marka dee shaqadii markaa shaytaanku ku farxayey in loo yeelo dee markaa waxba ma noqonayso xadiiskan abu dardaa nebigu wuxuu sheegay uun albaabadii jannada in markaa ka ugu mudan waalidka samafalkiisa inuu yahay waalidka ahna waxaa loo jeedaa birigiisa iyo samafalkiisa ah marka markuu ku yidhi saxaabiga nin kale uu ku yidhi hooyaday baa i amartay inaan furo qof dumaraan qabo dee wuxuu yidhi marka waxa weeye yacni albaabka ama dayac ama marka waxa weeyaan ilaali waa istimbaad isagu marka uu ka fahmay marka weeyaan oo uu yidhi marka waxa saasaa dee fiican uu u qaatay yacni saasuu ijtihaadkiisa uu saa u fahmay weeyaan waxay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood hooyadaa samafalkeeda kama mid ahaa dee inaad zawjadaada furtaa ee hooyadaa u samafal zawjadaadan hayso ya ibnu taymiya inuu ahaa filaya ee furitaanka aad xaaskaaga furaysaa samafalka hooyada u samafalaysa kama mid ah ee hooyadaa u samafal xadiidka saddex boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo labiyo afartane wa can ilbaraa'i bni caazil radia allaahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam alkhaalatu bimanzilati lum alkhaalatu habaryartu bimansilati alum hooyada maqaamkeeday joogtaa hooyada maqaamkeeday ku sugan tahay oo derajada hooyada ayay markaa ku sugan tahay yacni waa ku soo dhowdaa loo jeedaa rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiidun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasana oo saxiixa weeye marka xagga haddii laga eego xidaanada ilmaha la barbaarinayo hadduu hooyadii waayo cid markaa xidaanadiisa qaaddo oo soo barbaarisa waxaa ugu fiican habaryartii habaryartii baa ugu fiican marka meeshii hooyadoo kale ayay markaa joogaysaa oo xaggii xidaanada marka ay noqonaysaa marka haddii loo helaayo habaryarta loo helaayo habaryarta in loo dhiibaayo ayaa laga qaadanayaa cidda kale laga hormarinayo waa iyadaa markaa samafalka kusii fiican oo markaa waxa weeye u sii habboon marka xagga xidaanada in la qadimaayo habaryarta ayaa xadiiska laga qaadanaya samafalkana dee nasiib bay ku yeelanaysa wa fi filbaabi axaadiisu kasiira baabkana waxaa ku sugan axaadiis fara badan wa fi saxiixi mashhuura saxiixa ku sugan oo caan ah minhaa xadiisu asxaabi alghaar waxaa ka mida kuwii godka u saaxiibka ahaa xadiidkoodii waana soo marray oo waxaa dhacday saddex nin ayaa markaa god galay dabeedna dhagax baa ku soo dulundulcooday dhagax weyn baa soo dulundulcoodo godkiibu afka ka daboolay iska qaaday is yidhaahdeen waa god buuray ku jiraan dhagixii weynaa ee soo dulundulcoodayna afka ayuu markaa ka daboolay godkii markay is yidhahdeen iska qaada waa iska qaadi kari waayeen cid bini aadama meesha ku ogina ma jirto halkii bay waxay yidhahen maanta waxa idin badbaadinayaa ma jiro mooyaane inaad camalka ugu rajada badan tihiin ee idinku wanaagga badnaayo la timaadeen ilaahay inaad ku baridaan markaasaa ninba camal buu ku baryey ninbaa wuxuu ku baryey samafalka aabbaha iyo hooyada uu samafali jiray birulwaalidayn taasuu ilaahay ku baryey nin kalena wuxuu ilaahay ku baryey xaaraanta iyo siduu uga dhowrsoonaa markuu awooday dabadeed ee awood u helay kii kalena wuxuu ilaahay ku baryey ammaanada iyo siduu u ilaalin jiray u xafidi jiray ayuu ilaahay ku baryey kurbadii sidii baa lagaga fiilay xadiisu asxaabi ilqaar waa xadiiskaas weeye waa xadiisu jurayji iyo jurayj xadiiskiisii xadiiska jurayjna waa soo maray waqad sabaqa labadu waa soo hormareen xadiiska jurayj baa inoo dembeeyey waa ninkii markaa caabidka ahaa ee cibaadaysan jiray ee sawmacada yar lahaa ee cibaadada u go'ay ee isagoo tukanaya hooyadii u timi ee tidhi jurayjow dabeedna wili ummi wa salaatii isweydiiyey niyada ma hooyaday baan ajiibaa mise salaadaydaan wataa dabeedna ay la miisaan badatay inuu salaadda iska wato maalin labaad sidii ugu soo noqotay maalin saddexaad ay ku soo noqotay maalinta saddexaad dabeedna ay habaartay ay tidhi allahuma laa tumithu xataa turiyahu wujuuha almuumisaat ilaahu ha dilin ilaa aad tusiso dumarka xunxun wejiyadooda aad tusiso ha dilin markaasuu waxa weeye la imtixaanay dabeedna markaa waxa weeye waa tii markaa qofka dumari ee sinaysatay ay markaa masabido tidhi marka isaga iga sinaystay yacnii qisada noocaasi weeye marka axaadiistaas waxay ku tusinayaan qudhoodu samafalka loo samafalaayo labada waalid wa axaadiisu mashhuuratun fi saxiix iyo axaadiis caana oo saxiixa ku sugan oo xadaftuha ikhtisaaran yacni marka aan xadfay buu yidhi oo aan gooyay oo aanan sheegin waxaan u gooyo aanan u sheegin ikhtisaaran koobis aan soo koobayo daraaddeed ikhtisaaran waxaa kuugu bannaan mafcuulu lahu inaad ka dhigto waxaa kaloo kuugu bannaan xaal inaad ka dhigto yacnii labaduba kuugu bannaan wa min ahamiha axaadiista kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah xadiisu camri bni cabasata radia allaahu canhu altawiil xadiiska camri bnu cabasa ee dheeraa baa ka mid ahaa almushtamilu calaa jumalin kasiirati min qawaacid alislaami wa aadaabih xadiiskaasoo almushtamilu koobsaday calaa jumalin kasiira jumlooyin fara badan qaybo badan koobsaday oo min qawaacid alislaami wa aadaabi islaamka qawaaciddiisa iyo aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan ka mida koobsaday wa saadkuruhu bitamaamihi in shaa allahu tacaala sheikhu waxau uhi raximahullah waan sheegi doonaa xadiiskaas xadiiska camr bnu cabasa bitamaamihi dhammaystirankiisa xaaluu ku sugan yahay ayaan sheegi doonaa in shaa allahu tacaala hadduu ilaahay doono allah isagaa koreeyey fii baabi arajaa wuu cayimay meeshuu ku sheegayo baabka ku saabsan rajaaga in rajo ilaahay la rajeeyo ku saabsan baan ku sheegi doonaa qaala fiihi wuu xadiidkaa gudihiisa camru bnu cabasa ku yidhi cidda odhanaysa waa camru bnu cabasa iqhtiaac buu sameeyo xadiiska qayb ka mid oo mawdicu shaahid ah intaad uga dan leedahay ee markaa ka daliishanayso marka laga soo qaato waxa la iqhtiaac iqhtiaacu jus'in min alxadiis qayb xadiiska ka mid a ah in la soo goosto aan la dhammaystirin imaamulbukhaari baa ku caan ah oo axaadiista dhaadheer wuxuu sameeyaa inuu waxa weeye meelba in baabka khusaysa inuu ka soo qaato isagoo marka xadiisku inuu intaa ka dheeraa aan tilmaamayn weliba meel kalena xadiiska sanadkiisii intuu taxo in kaloo xadiiska ka mida inuu ku sheego yacni sidaa waxaa dhici karta meel inuu isagoo dhammaystiran ku sheego waa dhici kartaa laakiin waxa weeye iqhtiaaca xadiiska la kala googoynayo imaam imaamulbukhaari baa ku caan ah muslim sida badan ma isticmaalo xadiiskuu markaa yacni soo aroorinaayo isagoo dhammaystiran buu keenaa wuxuu yidhi camr bnu cabasa radi allahu canhu wa ardaah dakhaltu cala anabiyi sala allahu alayh wasalama bimakka waxaan u soo galay buuhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam baan u soo galay bimakkata maka xaaluu ku sugan yahay ayaa nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam ama bimakkata ay fii makkata maka gudaheedaan ugu soo galay isagoo maka ku sugan yacnii fii awali nubuwa wuxuu u jeedaa nebinimada qaybteedii hore gudaheedaan markaa wakhtigan u soo galay ay ahayd saasuu u jeedaa yacnii fii awali nubuwa xadiiska marka hadalka uu camr ibnu cabasa sheegay kama mid ahayd laakiin imaamu nawowi baa calaa sabiili tawdiix uu caddaynaayo ugu daray sababta markaa ugu darayo yacnii uu u geliyey waxay tahay si aan markaa waxa weeye hadal aanu loo sheegin oo riwaayada ku sugnayn si aan ugu siyaadin ee uga sooca hadalkiisii hadalka riwaayada u kala sooco ayuu yacnii u yidhi marka waxay yidhahdeen culammadu sida mustalahul xadiiskaba marka ay ku faahfaahiyeen riwaayadu intay ku soo aroortay haddii ziyaado kelmad lagu darayo waa in kelmadda laga soocaa wax kale iska daaya haddii inaayada la sheegayo masalan ka soo qaada xadiiska waxaa soo wariyey jaabir ibnu cabdillaah ama waxaa soo wariyey yacni markaa saxaabi kale oo magaca keliya la sheegay saxaabiga waa la garanayaa inaayadiisii marka la odhanaayo waxa weeye jaabirku waa ina cabdillaahi waa in markaa la yidhaahdaa yacni eh, huwa bnu cabdillaahi ama yacni ibna cabdillaahi waa in saasoo kale la yidhahdaa yacni waxa weeye waxaa saa loo odhanayaa waa si aan eh, wax aan raawigu sheegin aan looga sheegin dee beentii bay markaa u ekaanaysaa shabbahaysa ya waa midda labaadee dee waxaa ka iman karta wakhtiyada qaarkood dee markaa khata marka idraaj si aan u gelin ama riwaayadii waxaan ka mid ahayn loogu darin yacnii wuxuu u jeedaa fii awali nubuwa nebinimada qaybteedii horaa loo jeedaa faqultu lahu markaasaan waxaan ku idhi buu yidhi camru bnu cabasaa odhanaya lahu lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam damiirka haaduu nebigu u noqonaya maa anta adigu maxaa tahay camru bnu cabasa markaa waa gaal isagoo gaaluu nebiga u imanayaa dabeedna uu waraysanaya dadku waxbay uga sheeg sheegeen afkiisuu doonaya inuu ka qaado markaasuu yidhi maa anta adigu maxaa tahay qaala nebiyu nebi baan ahay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu saasuu ugu jawaabay faqultu wamaa nabiyun nebi muxuu yahay nebigu waa maxay qaala arsalnii allaahu tacaala allah baa i soo diray camr bnu cabas allah waa garanaya allah muxuu yahay ma odhan nebi muxuu yahay waa yidhi nebigii wuxuu ku fasiray allah baa i soo diray faqultu waxaan ku idhi biayi shayin arsalak muxuu kula soo diray ilaahay wuxuu kuu soo dhiibay kula soo diray waa maxay qaala arsalanii bisilati alarxaami wa kasri alawhaani wa an yuwaxad allaahu laa yushraku bihi shay arsalanii wuxuu ila soo diray bisilati alarxaami qaraabooyinka in la xidhiidhiyo wa kasri alawthaani sanamada in la burburiyo waxaa ilaahay sokadii la caabudana in la burburiyo wa an yuwaxad allah yo allah la keliyeeyo oo keligii la caabudo laa yushraku bihi shay xaal allah aan waxba lala wadaajinayn in la keliyeeyo wa dakara tamaama alxadiis wuxuu sheegay xadiiska dhammaystirankiisa ayuu sheegay wallaahu aclam mawdicu shaahid wuxuu u jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa gaalada markuu la hadlaayo oo u sheegaayo waxa lala soo diray wuxuu ku dari jiray silatul arxaam qaraabooyinka in la xidhiidhiyo waa ku dari jiray xadiiskii abu sufyaanna waa soo marray markii la weydiiyo lagu yidhi muxuu idin amraa wuu ku daray in silatu iyo qaraabada in la xidhiidhiyana inuu amro marka waxay ku tusinaysaa qaraabada xidhiidhinteedu siday markaa u tahay shay marka waajib ah oo mashruuc ah oo weyn siday u tahay ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk